إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسigeenani waa kii labiyo tobnaad oo ka mida kitaabkii saxiixu lqasas الnabowiyi oo uu iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala alqisaة الثaaliثaة والarbacuun qisada afartan iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama ishtaraa wuu iibsaday rajulunin min rajuli ninbu wuxuu ka iibsaday caqaaran guri fa wajada wuxuu helay alladii ninkii ishtaraa soo iibsaday alcaqaara guriga fii caqaarihi gurigiisiba wuxuu ka dhex helay jaratan aashuun wax le eg oo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay dahabun dahab waxaa sibraar moodida ama aashuun oo buuxo dahab ka buuxo ayuu gurigii laga iibiyey ka dhexela fa qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga faqaala wuxuu u yidhi liladii kii ishtaraa iibsaday alcaqaara guriga kii soo iibsadoo la soo wareegaa lahu kii baayicahay oo guriga iska iibiyey wuxuu ku yidhi khud qaado dahabaka dahabkaaga innama ashtaraytu waxaan un kaa iibsaday minka adiga xaggaaga al-arda dhulka dhulka oo keliya baan kaa iibsaday walam ashtari kaama iibsan addahaba dahabkan gurigaan ka soo dhexelay dhulkii aan kala gadannay kumaynaan heshiin inuu dahabku ku dhex jiro wa qaala wuxuu yidhi alladii ki al-ardu dhulku lahu asagay u sugnaatay oo dhulka iska iibiyey innamaa bictuka waan kaa iibiye al arda dhulka iyo wamaa wax allaala waxa fiihaa dhexdeeda ku sugnaaday wuxuu leeyahay dhulkaad iga iibisay kii dhulka la soo wareegay dahabkanaan ka dhexelay marka adaa iska leh kii kalena wuxuu leeyahay dhulkaan kaa iibiyey iyo dahabka iyo waxoo dhan markaan kaa iibinayey waa isku iibiyey dhulka iyo dahabka fataxaakamaa waxay u soo xugum tageen ilaa rajuli nin fa qaala wuxuu yidhi alladii kii taxaakamaa ay u soo xugum tageen ilayhi xaggiisa alakumaa idinka maydiin sugnaaday waladun caruur jinsiga carruurta maanta loola jeeda carruur ma leedihiin qaala wuxuu yidhi axaduhumaa midkood li aniga waxaa ii sugnaaday ghulaamun wiil wiil barbaaraan leeyahay wa qaala wuxuu yidhi alla aakharu kii kale li aniga waxaa ii sugnaatay jaariyatun gabar inan ah qaala xaakimkii wuxuu yidhi ankixaa guuriya al wiilka gabadha u guuriya wa anfiquu ku quudiya calaa anfusihi calaa anfusihimaa labadooda naftooda dushooda minhu min adahabi dahabka xaggiisa watasadaqa ku sadaqaysta dahabkan labadiinniba aad diideen oo kii guriga la wareegayna uu leeyahay ninkii asal guriga lahaabaa iska leh kii guriga laga iibiyena uu leeyahay melihiiyo guriga iyo wixii ku dhex jirayba ninka waan ka iibiye haddaad labadiinniba diideen meel fogid laydinka geyn maaye labada ilmood oo aad dhasheen isu guuriya kuna kaaliyo ayaga kuwa waxa weeyaan dhaqaaleeya riwaayada isxaaq baa waxay caddaysay ibnu bashrin ninka yidhi wiil baan dhalay inuu yahay ninkii guriga soo iibsaday ninka wiilka dhalay waa ninkii guriga la soo wareegay cagsina waxaa laga fahmayaa ninka gabadha dhalayna waa ninkii guriga iska wareejiyo lacagta qaatay riwaayo kalea waxay caddaysay ninka mushtariga ahi gurigii markuu la soo wareegay oo gurigii soo gatay gurigii waa camiroo waa hagaajiyey muddadii guriga uu dhex hagaajinayabuu marka wuxuu ka dhexelay kanzigan dahabka aho meesha yaalla asagiiyo baayici baa marka isu yimid oo iswaraystay ninkii guriga laga iibiyey wuxuu yidhi anigu gurigaas wax aan ku dhex xabaalay oo dhaqaalo ah oo dahab ah oo aan leeyahoon ku dhex ogahay ma jiraan kii kalena wuxuu yidhi anigu gurigaa un baan kaa gato waa isdiideen marka ninkii qaadiga ahaabay inta u yimaadeen oo magaalada joogay waxay yidhaahdeen ruuxna kala saara nugu dar xoolahan ayagaana meeshay mudan yihiin dhiga asagiina wuxuu niman yaho ilaahay baan ka baqaya hawshaa ma geli karaa anugu saddexduba saddex ninoo wanaagsan bay ahay nin walba waricnimo iyo xalaal meerad buu ku dadaalaya mar hadday sidaa dhacday oo xukunku sidaa noqdo shareecadeenna islaamka caqdiga asalkaana labadan qof ay isla ogol yihiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay xukmu rikaas bay noqonaysaa xoolahaas tafnuljaahili hadduu yahay oo cid aastay iyo cid meesha keentay midnaan laga warqabin waxaa weeye xukmu rikaas buu noqonayaa qofkii dhulkaa la soo wareegaa markaa iska qaadanaya <clears throat> haddii laakiin la garanayo cid xoolahan iska leh ciddii iska lahayd baa lala raadinayaa markaa xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob waxaa ka mid a ah dhowrkaa qodob awlaadda aynu dhallay inaynu ugu kaalmayno guurka oo wixii ilaahay uu ku siiyey ama ku garab istaagi kartid hadday tahay gabar iyo hadduu yahay wiilba in guurka loogu kaalmeeyo shar badanna waa lagaga badbaadin taran badan iyo khayr badan iyo ummadda nebi moxamed oo fidana waxaa weeye waa lagu kasban awlaaddaadiina waa kugu dhowrsanaanayaan marka hadday gabdho yihiin iyo hadday wiilal yihiinba in guurka lagu kaalmeeya xadiidku inoo faa'ideynaya weliba shacaa'irta waaweyn oo muuqato oo wanaagsan buu ka mid yahaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey labadaa nin waricnimadooda iyo xalaalnimo miiradkooda mid walba qaabku iska ilaalinaya xuquuqda aadamaha iyo dad xuquuqdooda inaan lagu yeelan wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey fadliga iyo wanaagga ay leedahay labada ruux oo is haysato oo isula kaa timid inaad islaax iyo wanaag dhex dhigtid xoolahan anigu melihi iyo anna melihi bay isku haystaan iyo adaa leh ninkii qaadigahayo loo yimidna xoolihii sidii loo maamuli lahaayo wanaagsanaa buu u sheegayo islaax iyo wanaag buu dhexdhiga sidoo kale ninka qaadiga ahoo ummadda kale xukumaya sida dadka kaleoo caadigaaba ay ugu bannaan tahay inay ummadda islaaxooda iyo wanaaggooda ka shaqeeyaan asaguna waa inuu ka shaqeeyo oo hadda labadii ninoo xoolahan isku haystay oo mid walba xoolaha uu dafiraya uu leeyahay war adaan dhulkaagii laga soo qaado asalkii adaa iska leh kan kalena uu leeyahay dhulkiiiyo wixii ku dhex jirayba waan kaa iibiye wuxuu sameeyey wuu heshiisiiyey labadoodiiba xoolihii waa ka madax banaysiiyey caruurtoodiibuu ku infaaqiyey reerihii buu yidhaha loogu dhiso marka ninka qaadiga ah ummadda kale xukumaya mararka qaarkood markuu dadka doodooda dhagaysto inuu ka geli karo hawsha islaaxin iyo heshiisiin taana xadiidku wuu inoo faa'ideynaya waan ka qaadanayna alqisat araabicatu shareecadeenna marka loo yimaado dadkan waa ummadihii naga horreeyey shareecadeenna marka loo yimaado caqdiga asalkiisii labadan qof qofa wax kala gadatay hadday isla ogol yihiin laakiin ay isku khilaafaan xoolahan gurigii laga dhexelay oo ninkii mushtariga ahayoo guriga soo iibsaday uu yidhaahdo war xoolahan adaa iska leh kiina uu yidhaahdo iskama lehiye adaan kaa iibi asalkii caqdigana aysan isku diidanayn labadooda qowlkooda waxaa la qaadanayaa qofka mushtarigaah dhulka soo iibsaday xooluhuna weli waxay baaqi ku yihiin meeshaa laga helay ninkii dhulka asalkiisa iska lahaa ayay baaqi milkigiisa ku yihiin alqisatu araabicatu walarbacuun qisada afartan iyo afraad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inna rajulan nin ayaa zaara wuxuu soo booqday akhan walaal walaalkaasoo lahu asaga u sugnaaday walaalkaasoo fii qaryatin magaalo ku dhex sugan ukhraa ee kale fa arsada wuu u fariisiiyey allaahu alle allah wuxuu u fariisiiye lahu ninkii wax booqanayay fii madrajatihi ay fii ariiqihi waddadii uu maraya dhexdeeda alla wuxuu u fariisiiyey malakan malag waddadii uu sii marayo socdaalka ku ahaa baa ilaahay ninkii wuxuu u fariisiiyey malag falamaa goortii ataa ninkii socdaalka ahaa uu yimid ataa faacilkeedii waa ninka calayhi cala almalaki malaggiina uu ku dul yimid leanna cidda soconaysaa waa ninkii malaggiina meel buu fadhiya qaala malaggii wuxuu yidhi ayna xaggee baa turiidu doonaysaa kollay socdaal baa tae xaggee u socotaa qaala ninkii wuxuu yidhi safarka ahaa uriidu waxaan doonayaa akhan walaal walaalkaasoo li aniga ii sugnaaday walaalkaasoo fii haadihi tan ku dhex sugan alqaryati ee magaalada ah ninaan walaalanaho magaaladaah ku sugan ninkaasaan u socda qaala malagii wuxuu yidhi hal laka ma waxaa kuu sugnaaday calayhi asaga dushiisa min nicmatin wax barwaaqo ah oo tarubbuhaa aad u ilaalinaysid abaal iyo wanaagu kugu leeyahay oo aad rabtid inaad ka abaalgudid miyaad u socotaay uu kuu galay qaala wuxuu yidhi laa maya wax abaal ah iyo wax lib ah iyo gacan uu igu leeyaho saaka ii geyston ugu abaalgudayo uguma socdo hayra annii laakiin anugu axbabtu waan jeclaaday hu ninkaas fillaahi ilaahay dartii baan u jeclahay darallaan u booqanaya casa qaalib ahayo wajalla weynaaye qaala malagii wuxuu yidhi fa innii anugu rasuulullaahi alla kuu soo diray baan ahay ilayka adiga ilaahay baa iisoo kaa diroo rasuul allahna allana wuxuu ila soo diray bianna allaaha alle axabbaka inuu ku jeclaaday kamaa sida axbabtahu aad u jeclaatay fiihi fii shaanihi asaga dartiisa sidaad asaga dartii dadka ugu jeclaatay allana adiga waa ku jeclaaday intaas inaan kuu sheego baana ilaahay ila soo dira inuu ilaahay ku jecel yahay haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa ah. akhrajahu muslimun muslim ayaa wariyey wa axmedu axmed xadiidkaani wuxuu ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay ilaahay dartii in la isu jeclaado waa iimaanka qayb ka mid a ah, ilahay qofkaad jeclaanaysa ilaahay dartii u jeclaatid walidaalika ilaahay wuxuu sheegay rasuulkeennuna inoo soo gudbiya sala allahu calayhi wasalama dadka ilaahay dartii adduunkan isu jeclaada ilaahi qiyaamada inuu u dhawaaqi doono oo odhan doono meeyo kuwii aniga dartay isu jeclaa maanta waxaan harinayaa hooskayga maalin uusan hoos jirin ilaa hooskayga ma ahani manaabir waaweyn oo nuur oo dadko dhan ay wada fiirsanayaan ayaa loo dhigayaa oo lagu ikraamayaa wuxuu labaadoo xadiidku inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa in loo safri karo socdaal loo geli karo ziyaaro walaalahaaga muslimiinta iyo dadka axbaabtaada oo ilaahay dartii aad isu jeceshihi inaad soo booqanaysid iyo saalixiinta saaxiibada xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey aadamaha gabal ka mid ihi inay malaa'igta arki karaan oo caadi u arki karaan ninkan ilaahay baa malag meel u fariisiyey asaga iyo malaggiina way wada kulmeen waana la iswaraystay oo khitaabkoodii iyo warbixintii dhex martay waatan haddaan hayno marka kulligana waxaa arrinkan sababay ilaahay dartii oo la isu jeclaaday walidaaliku moxamed ibnu munkadir baa waxaa la weydiiyey maa baqiya min ladati haadihi alxayaati noloshaan adduunyadaha la nool yahay macaankeeda iyo dhadhankeeda moxamed oo maxaa ka baaqi oo ka haray markaasuu wuxuu yidhi iltiqaa'u liikhwaani wa idkhaalu suruuri calayhim inaad walaalaha la kulantid la kulanka aad la kulmaysidna ay xambaarsan tahay wax farxad geliya inaad u keentid oo ula timaadid xasanulbasri baa sidoo kale wuxuu odhan jiray walaalaha ilaahay dartii aan ku walaalownay iyo ehelkayga iyo ilmahayga walaalaha dar ilaah aan ku walaalowno aan jeclahay sababtu waxaa weeyaan buu yidhi walaalahay ilaahay dartii aan ku walaalownay yudakiruuna bilaakhirati aakhirayna xasuusinayaanbuu amaa ehelkayaga iyo carruurtayada iyo markaa reerahayaga u tagno adduunyayna xasuusiyaan ciid baa la joogaa iyo alaabiyo soogad iyo heblo gurigaana loo dhigay iyo anna rabaa iyo adduunyo baab adduunya nugu furayaanbi kuwa markaan u tagnaybi laakiin kuwaan ilaahay dartii aan ku walaalownay markaan u tagno aakhire iyo ilaahay xusuustiisaan kala kulannaybi walidaalikuwa ibnuqayim raximah llahu tacaala wuxuu leeyahaa walaalahaaga la kulankooda muslimiinta aad la kulmaysa waa laba qaybood hadalkaas u fiirsada dadka muslimiinta kulanka ay kulmaan waa labo midkood waxaa weeye wehel inaad ula kulmaysid iyo xoogaa mashquulnimo oo wada sheekaysanaysaanoo waa isweheshanaysaan arrinkaasu wuxuu leeyahay dhibka uu kuu keenayo iyo waxa aad ka dheefaysid dhibka uu kuu keenayaa kugu badan ayaa kugu badnaanaya ogow hadda maaha shar iyo balaayo inaad ka wada sheekaysanaysaan maalin walba waa isu timaadaan laba saacbaad meel wada fadhidaan caawaad haddana isu imaanaysaan hal saac baad meel fadhinaysaanoo inta ku shaahtaan baad wada fadhinaysaan berri subax haddana la isu imaan labadoo saac baa la qaadanayaa waxaa laga yaabaa wax shar iyo dhiba inaydan ka sheekayn caadi wax iska mubaaxo caadi ah wehelka noocaasa iyo wada sheekaysiga noocaasihi waxaa dhici karta iyo dhibkiisu inuu dheeftiisa ka bato waxa ugu yar oo dhibo uu laga heli karana waxa weeyaan buu yidhi inuu qalbigaagana fasahaadiyo wakhtigana uu kaa dayaco qolyaha labaad oo wada kulmo muslimiinta ka mid a ah waxaa weeye waa dad u wada kulma attacaawun cala albiri inay u wada kulmayaan wanaagga inay isu kaashadaan inay u wada kulmayaan asbaabta badbaadadooda inay ka wada sheekaystaan inay u wada kulmayaan xaq iyo wanaag inay isu dardaarmaan iyo sabarka hanimooyinka la helo kuwa ugu waaweyn bay kulankaasu ka mid tahay tahayb walaalaha ilaahay dartii sidaa ugu kulmayabi waana waxyaalaha ugu nacfi badan haddana taa laftirkeedaa waxaa laga yaabaa saddex dhibaato ee kaa soo gaarayayb waa walaalaha muslimiin ah tacaawunka khayrka aad wada tacaawunaysaan iyo isgarabsiga iyo midnimada iyo isu dardaaranka laftirkeeda laga yaabaa bi saddex aafa inay yeelato saddexda aafatan koowaad waxa weeyaan buu yidhi waxaa laga yaabaabiyo markay wada kulmayaan midba midka kale inuu isu soo qurxiyo oo uu iska gado o dhar fiican baad qabtaa maanta si fiican bay kugu shidan tahay waxaa weeyaan ayagii marka ayagii baa isku mashquulayaba shakligooda haddaba wadaad khayr isu sheegaya laftirkood inay isku mashquulaan oo middo midka kale maanta dhan uu isu soo qurxinahayo waa aafa laftirkeedu oo ikhlaaskii marka uu yadhaado aafa labaad bay leedaho waxa weeyaan buu yidhi in laga wada hadloo laga wada sheekaysto wax baahida iyo danta ka badan oo khayrkii aad ka tacaawunayseen mararka qaarkood uu soo jiido wax baahida iyo duruufta jirta ka badan intay hadalku idinla galo waxa weeyaan waxaan macno lahayn aad ka wada hadashaan tan saddexaadii waxaa weeyaan inay meesha ka soo baxdo la kulankaana markuu bato marka kale inuu idiin noqdo marka ugu dambaysa caada iyo dhaqan ha meesheenna isugu keenkeen bacdalcishaha sigiska marka laga baxo meelo waxaa jira waxa weyaan ilaa afar saac lagu gaaro hana magacooda sheegayn la wada garana masaajkay ka agdhowyi ilaa afar saaca minima shan saaca minima fadhi kudir iyo shaacab meesheenni laabkaas isugu keenkeen baa la odhanaya marka laabkaas shan saaca minima rag bay ku gaaraan salaatuleylkana ma tukadaan rag baa laga yaabaa salaadda cishahoo la aqimaya inaad ku soo martida ayagoo farfadhiya ku sheekaysanaya marka macno weyn madaasu ma leh waa rafaad iyo dhibaato wixii marka waxaa laga yaabaa marka horeete lama hameenaya inta shaah lagu wada cabay markii dambe caado iyo dhaqan iska caadiya intay noqotay inay aakhire iyo ilaahay ku halmaansiiso sidaa awgeed ibnuqayim wuxuu leeyahay gabagabadu waxa weeye la kulanka dadka aad la kulmayso oo la qaadanaysid wuxuu la mid yahay neef dhalay oo aad caanihiisa maalaysidb caanaha xoolaha laga maalayo caanana caanana fiitamin ay noqdaanoo xoolo waxaa laga yaaba geeda bacrinsamay oo wanaagsan iyo meel ugbaada daaqay in caano fiican laga maalo oo wanaagsan oo lagu cayilo oo caafimaad laga helo caanana waxaa laga yaabaa inay noqdaan xoolo kud iyo qanjo qaba oo wada sakaraad oo dhugato qaba inta caanahoodii la maalay calool xanuun inaad ka qaadid iyo shubanbiyood iyo daacu wuxuu leeyahay fadhiga aad dadka la fariisanaysid iyo bulshada kudhex jirankaad ku dhex jirtid natiijada aad ka helaysa waa caanahaasoo kale tebi haddii la kulankaagu la kulan wanaagsan oo khayr ku salaysan u noqdo midho wanaagsan baad ka guran malaayacni iyo waqti dhumis hadduu noqdona midho aadan caribtooda mahadin ayaad waxaa ka guranaysaa alqisatu alkhaamisatu walarbacuun qisada afartan iyo shanaad can cabdilaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama lallaahu alle ayaa ashaddu darnaansho badan faraxan xagga farxadda bitowbati cabdihi addoonkiisa toobadkeenkiisa uu ku farxa almu'min ee mu'minka min rajuli nin ayuu ka farxad badan yahay ninkaasoo fii ardin dhul ku sugnaa dawiyatin ee waxa weeyaan cidlo ah mahlakatin ee lagu halaagsamayo hayjad cidlaahoo waxa weeyaan lagu halaagsamaya macahu ninkaa la jirankiisana waxaa ku sugan raaxilatuhu gaadiidkiisii uu saarnaa calayhaa dusheedana waxaa ugu sugnaaday dacaamuhu cuntadiisii iyo wa sharaabuhu cabbitaankiisii meel bahagooyaah cidlaahu marayaa marayaay oo erago-aan halkaa neef buu xoolo ka wataa cuntadii iyo cabbitaankiina xoolo neefkaasay u saaran yihiin fanaama wuu seexday fastayqada wuu soo baraarugay walxaal qad dahabat hashiisii ama gaadiidkiisii ay tagtay faalaba wuu raadiyahaa haa raaxiladii xataa adrakahu ilaa uu soo haleelay alcadashu haraad iyo oon suu u baadigoobayey buu oon asqa la noqda uma qaala wuxuu yidhi markuu hashii ka quustay asagiibaa isla hadoo arjicu waan noqonayaa ilaa makaani booskaygii alladii kaasoo kuntu aan ahaa fiihi dhexdiisa mid ku sugan hashayda markii ugu dambaysay geedkii aan hoos hurday geedkii baan tegaya fa waan seexan xataa amuuta ilaa aan ka geeriyoodoo ka dhinto fa wadaca wuu dhigay ra'sahu madaxiisii calaa saacidihi dhudhunkiisa ayuu madaxa saartay liyamuuta suu u geeriyoodo waa isdiyaariyey fastayqada wuu soo baraarugay walxaal cindahu agtiisa ay ku sugan tahay raaxilatuhu gaadiidkiisii walxaal calayhaa dusheedana uu ku sugan yahay zaaduhu sahaydiisii iyo wa tacaamuhu raashinkiisii iyo wa sharaabuhu cabbitaankiisii fallaahu alle ayaa ashaddu darnaansho badan faraxan xagga farxidda bitowbati alcabdi addoonka toobadkeenkiisa almu'min ee mu'minka min haadaa ninkan biraaxilatihi hashiisa su ugu farxa ama gaadiidkiisa iyo wasaadihi sahaydiisa haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqa wa filbaabi baabkana waxaa ku soo arooray oo xadiidkan la macno ahoo cabdulaahi ibni mascuud cidaan ahayn laga wariyey can abi hurayrata iyo wa nucmaan ibni bashiir iyo walbaraa ibni caazib iyo wa anas ibni maalik radi allahu canhum raggaasoo dhan baa xadiidka cabdulahi ibn mascuud la wariyey wa fii bacdi turuqi alxadiidi xadiidka waddooyinka uu ku soo arooray gabal ka mid a ah waxaa ku dhex sugnaa can anasna uu kaga soo arooray iyo wahayrihi fa ataa ninkii wuu yimi shajaratan geed waa geeddii markii horeba uu seexday fadajaca wuu jiifsaday fii dillihaa hooskeeda qad ayisa xaalo uu ka quustay min raaxilatihi gaadiidkiisii fa baynaa waqti huwa asagu kadaalika sidaa uu ku sugan yahay idaa waaba asagoo huwa asagu bihaa gaadiidkiisii uu ku dul sugan yahay asagoo quustay geerina isu diyaariyey kollay hurdana maaqansay usoo go-aysa ninkaas buu wuxuu indhaha kala qaaday neefkiisii gaadiidka ahayo dul taagan qaa'imatan xaalay tahay mid taagan cindahu agti fa akhada wuu qabtay bikhitaamihaa hoggaankeedii uma qaala wuxuu yidhi min shiddati alfaraxi farxadda darnaanshaheeda inuu ilaahay u mahadnaquu rabaa hasha u soo celiyey allaahuma allahayow anta adugu cabdii addoonkaygi baa taho anaa iska kaale waana anuguna rabbuka khaaliqaagii baan anaa ku abuurtay siduu rabay cagsigeed buu mara wuxuu rabay inuu yidhaahdo ilaahayow ilaahaygii baa tah aniguna addoonkaagii baan ah carabkii iyo farxaddii ka badataa waxay la mareen inuu yidhahdo ilaahu addoon adaa ii ah aniguna allahagii baan akhda'a wuu gafay min shiddati alfaraxi farxadda darnaanshaheedii ayuu la gafay xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa sifada loo yaqaana sifatulfarax ilaahay sifooyinkiisa inay ka mid tahay waa min sifaati alafcaal waana farxu ixsaanin inagu farxadda aan farxna waxaa laga yaabaa inay tahay farxad ku salaysan baahi ilmaha kuu dhalanaya xanuun baad ka buskoonaysaa lacag baad helaysaa farxadda shaygan aad ku faraxday waa farxad ku salaysan baahi aad shaygan u qabti laakiin farxadda ilaahay toobatakeenka addoonka uu ku farxayo waa farxad ilaahay addoonkan ixsaan iyo sama uu u sameeyey uu ku faraxsan yahay baahi maaha ilaahay subxaana wa tacala uu farxaddan u qabo xadiidku wuxuu labaadoo inoo faa'ideynaya ayaan ka qaadanaynaa erayaasha noocan oo kale ahoo khata ahoo carabka iyo sabqulisaanka kaaga yimid inaan qofka loo haysan oo uusan ku dambaabaynin sababtoo a ah ninku ereygu ku dhawaaqay waa erey gaalnimaahoo diinta looga baxayo laakiin waxaa loogu cudur cudurdaarayaa waxuu u qasday ma ahayn inuu ilaahay u shukriyu rabay carabkiiba halkaa la maray ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid a ah. xataa haddaad khaldantid oo ilaahay u toobadkeenti naxariista alle waxaa ka mid a ah. dembigii aad gashay intuu kaa dhaafo buu laftirkiisii wuxuu kuugu bedelayaa xasanaad zinadii aad zinaysatay iyo khaladkii aad gashay iyo salaadaad ka tagtay iyo soonkii aad ka tagtay laftirkoodii waa macaasi bay ahaayeen macaasidiiba xasanaad loo bedelaya ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu llaahu sayi'aatihim xasanaat ilaahay baa xasanaad u bedelaya xumaatihii ay sameeyeen salaadaad ka tagtay iyo soonkaad ka tagtay iyo waxa weeyaan xantii aad samaysay iyo xuquuqdii aadamaha markaad ayagiina cafis ka dalabtid ilaahayna aad uga toobadkeentid wax allaala wixii macaasiyahoo dhan ilaahay xasanaad buu kugu bedelaya subxaana wa tacaala alqisatu saadisatu walarbacuun xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa qofku keligii inuu safri karo keligii baa ninkaanu safr laakiin waxaa culimmadu ay leeyihiin waa in fitan iyo shar aamin laga yahay qofkaasu waxa weeyaan hadduu keligii safrayo wuxuu kaloo xadiidkaanu inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa barakada iyo wanaagga ay leedahay ilaahay inaad isu dhiibtid haddii aad odhan lahayd kollay hashiina waayey alaabtiina waayey hayyad cidlaana waan joogaa maradaada intaad kala jeexdo isku daldashaa tiraa kollay anoo gaajaysa naftu yaysan iga bixin isu jeede aan waxa weyaan isbaktiyo cadho ilahay baa kugu dhacaysa laakiin ilaahay buu isu dhiiba meeshaydaysan ilaahay ku sugayaa gacantaan ilaahay gacantaydaan madaxa saaranayaabi marka ilaahay inaad isu dhiibtid baraka iyo khayr bay leedahay alqisatu saadisatu walarbacuun qisada afartan iyo lixaad can innawaas ibni samcaan waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi dakara rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama addajaala masiixu dajaal daata qadaatin subax subaxyada ka mid ah fa khafada nebigu hoos buu u dhigay fiihi fii sha'nihi arrinkiisa wa rafaca kor buu u qaaday xataa danannaa ilaa aan malaynay hu dajaal fii daa'ifati nakhli geetimireedka magaalada madiina masaajidka nebiga ku agdhowaa meelahaas geedaha dhexdooda inuu ku dhex jira ilaa aan u malaynay eraygan ah fa khafada fiihi warafaca khafada hoos buu udhigay rafaca kor buu u dhigay laba macnaa ku jirta ama saddex macne oo culimmadu ay ku fasireen in la yidhaahdo khafada nebigu arrinkiisu hoos u dhigay waxaa laga wadaa wax liito oo waxba ahayn buu ka soo qaday oo xaqarahu nebigu waa liiday markuu masiixu dajaal sheegay arrinkiisu hoos buu dhiga wuxuu yidhi waxba maaho wax aad u liito weeye wa rafaca marka la yidhaahdana kor buu u qaadayoo fitnadiisa iyo aafadiisa ummada diintooda uu ka fasaadinaya inay badan tahay darteed buu nebigu arrinkiisa kor ugu qaaday marka fitnadiisa marka la fiiriyana wuu sarreeya fitno badan buu leeyihi shakhsi ahaantiisa marka la fiiriyana waa wax liita waxaa labaadoo suurtooda in laga wado fakhafada nebigu hoos buu dhiga codkii wuxuuna hoos ugu dhigayaa cabaar dhan buu qisadiisu way dheer taha maadaamay qisadiisu dheer tahay wax badanna uu ka sheekeeyey xoogaabaa nebigu hoos u dhigay si uu yara u yara nasto hadalka hoosu dhigada ugu yara nasto kor buu u qaadayna codku kor u qaaday si dadko dhan hadalka uu wada gaaro falamaa gootee ruuxnaa aan ku soo carownay ileyhi nebiga xaggiisa subax buu arrinkaa sheegay galabkii markaa nebiga u nimid carafa wuu gartay daalika arrinkaas cabsida ah iyo malihii aan malaynay fiinaa dhexdeenna indhahayagu wuxuu ka akhristay inaan didsannahay oo cabsanayno aan isleenahay masiixu dajaal baa geedaha kuwadageedkan ku jira faqaala wuxuu yidhi maa shaanukum arrinkiinu muxuu yaha qulnaa waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka allow dakarta waxaa sheegtay addajaala dajaal alqadaata saakay fakhafadta khafadta hoos baad u dhigtay fakhafadta hoos baad u dhigtay fiihi fii shaanihi wa rafacta kor baad u qaaday xataa danannaahu ilaa aan u malaynay fii daa'ifati naqli geedahan geedtimireedda qayb ka mid inuu ku dhex jiro fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama hayrudajaali dajaal waxaan ahayn ayaa akhwafunii loo cabsi badan yahay calaykum dushiinna waxaan idinka cabsi badanahay dajaal waxaan ahayn baan idinka baqayaabi cabsida aan ka qabo dajaal inuu idin fidneeyo iyo waxa aan sheegi doonoo soo socda waxa weeyaan cabsida aan ka qabo tan kalaa daran adduunya idinka baqayaab nebigu le sal lay slam in yakhruj hadduu soo baxo masiixu dajaal walxaal ana aniguna fiikum dhexdiinna aan ku sugnahay fa ana anigaa xajiijuhu difaacihiinna adduunakum sokadiinna anaa idinka difaaciyayb agtiina mau imaan karo anoo jooga hadduu soo baxo wain yakhruj hadduu soo baxo walxaal lastu aanan ahayn fiikum dhexdiinna mid ku sugan famru'un ruux walibaa xajiiju nafsihi naftiisa asagaa mas-uul ka yaha isdifaaco wallaahu allana khaliifatii asagaa kusimahayga ah calaa kulli muslimin qof walboo muslima ah, ilaahay baan uga togooday oan ku ammaansadayb innahu masiixu dajaal shaabun waa wiil dhallinyaro ah qatatun oo tima adag qatadku waa qofka timihiisu aadka u adag yihiin oo farfadhiyaan gaxandhada camal caynuhu ishiisuna daafiyatun way soo taaganta il soo kuusan buu leeyahoo soo taagan kaannii waxaan moodaa ushabbihu inaan u ekaysiinaya bicabdilcuza bni qatan ninka cabdilcuza bni qatan la yidhaahdo ninkaasuu dadka iila egyaha masiixu dajaal cabdulcusahan la sheegaya ibnu qatankaani waa nin reer bani khusaaca ah oo xaafid ibnu xajar uu leeyahay wakhtigii jaahiliga intaa nebi moxamed lasoo dirin oo rasuulka laga dhigin buu geeriyooda ninkaasaa tilmaantiisa nebigu garanayo masiixudajaal ninkaas u egyahay faman ruuxii adrakahu uu soo gaaro hu masiixudajaal minkum idinka xaaluu idinka mid yahay falyaqra' ha akhriya calayhi dushiisa fawaatixa suurati lkahfi suuratulkahfi aayadaha ugu horeeya ha ku akhriyo suuratulkahfi aayadaha ugu horreeya ku akhrinaysa innahu masiixu dajaal khaarijun wuxuu ka soo bixi doonaa khallatan ay dariiqan wado khalladu waa dariiq waddadaasoo bayna shaami shaam iyo wal ciraaqi ciraaq u dhaxaysa halkaa waxaad ogaatay kow inuu dhallinyaro yahay laba waxaad ogaatay waxyaalaha la isaga difaaco suuratulkahfi awalkeeda inay tahay saddex waxaad ogaatay haddii nebi moxamed noloshiisa uu ku imaan lahaa nebigaa naga difaaci lahaa laakiin haddii nebigoo geeriyooday kabacdi uu soo baxo waa nin walba yitiis afraad waxaad ogaatay makaanka iyo booska uu ka soo baxayo shaam iyo ciraaq dhexdooda inay tahay fa caaa wuu fasaadiyey yemiinan midig iyo yemiinan dhanka midig buu ummadda u fasaadinaya caa waa ficil maadi caydkuna waa fasaadka weliba aadka u daran wa caaa wuu fasaadinayaa shimaalan dhanka bidixna ummadda wuu fasaadin yaa cibaadallaahi ilaahay addoommadiisiiyow fahbutuu sugnaadoo diinta ilaahay iyo mabdi'ina ku sugnaada fitanka iyo aafooyinka dhacaya yaysan idin saamayn adduunyana ha ku aafoobine qulnaa waxaan nidhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow wamaa maxay bay tahay lubduhu nagaanshihiisu fil ardi dhulka uu ku nagan yahay imisuu arlada dusheeda joogi doonaa markuu soo baxo qaala nebigu wuxuu yidhi arbacuuna yowman afartan maalmood yowmun maalin ka sanatun ka sanatin waa sanadoo kale afartan maalmood hal maalin oo ka midi eh, hal sano ayay la-egta wa yowmun maalina ka shahrin bil ayay la-egtaha wa yowmun maalina ka jumcatin asbuuc ayay la-eg taha wa saa'iru ayaamihi maalmihiisa inta ka soo hartoo kalena ka ayaamikum waa maalmihiinaan caadiga ahoo kaleeto daahirkaas sida nebi moxamed uuu sheegay baa lagu wadayaa sida imaamu nawowi uu sheegay raximahullahu tacaala faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuulallaahi qulnaa waxaan nidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow fadaalika kaas alyowmu ee maalinkaa ah. alladii kaasoo ka sanatin hal sana la eeg atakfiinaa ma nagu filan tahay fiihi dhexdiisa salaatu yowmin hal maalin salaadeed inaan tukanno maadaamoo hal maalin oo hal sana la eeg ay tahay ma hal maalin salaaddeed baan tukanaynaayo shan salaadood keliyaan tukanaynaa mise waxaa laga soo qaadayaa hal sano qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya ka soo qaadi maysaan hal maalin salaadeed uqduruu qadara lahu asaga qadrahu qadarkiisa mar haddaad waxa weeyaan laga yaabo qoraxdii in la waayey oo maalinkiiba ay qoraxdii dhici weyday oo qoraxda iska gaabinayso oo qoraxdaas dhicitaankeedu ay la eeg tahay iyo maqnaanshaheeda ay soo bixi doontaa hal sano salaadihii waad qadaraysaanoo waadjaangoynwaad jaangoynaysaan waxaad leedahin salaada subax iyo duhurka maaqaa u dhexayn jirtay lix saac toddoba sac waxbaad qiyaasaysaan qiyaasaasaad ku tukanaysaan qulnaa waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow wamaa israacuhu degdegiisu muxuu yaha fil ardi dhulka uu ku degdegayo degdega dhulka uu fasaadinayo uu dhex ordaya intee tiro leeg eg taha qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kal kayfi waa sida roob oo kale kayfka waxaa loo yaqaanaa roob ka yimaada markay addoommadu abaaroobaan oo ay quustaan ka bacdi huwa aladii yunazilu alkayfa min bacdi maa qanatuu wa yanshuru raxmatahu marka roob mihigaan ah oo tiro badan oo istadbarat waa ay gadaal ka kaxaynaysaa alriixu dabayshu dhibicdiisiiyo xoog leh oo awood u socota iyo dabayl markuu roobku isku darsado sida roobkaasu u socdoo kale sidaasoo kale u degdegaya fa yatii wuu u imaanayaa cala alqowmi qolo fa yadcuuhum uuu yeerayaa wuxuu leeyay war ilaahiinaan ahaya i rumeeya ilaahnimu sheeganaya fa yu'minuuna way rumaynayaan bihi asaga wayastajiibuuna way ajiibayaan lahu asaga fa ya'muru wuu farayaa assamaa cirka fatumtiru way soo da'aysaa cirku wuxuu leeyahy roobkaaga soo fasax waalarda waya'muru arda dhulka ayuu farayaa fatumbitu way soo dhalinaysaa nabaadkeeda waa dadkii asaga rumeeyey fa taruuxu way soo caraabaysaa calayhim dadkaa dushooda saarixatuhum mawaashidoodii iyo xoolahoodii waa almaashiya mawaashida xoolahayd weeye adwala maa kaanat mar la arka markay ugu dheerayd duran xagga kuruska durigu waa kuruska geela geeliyo waxaa galabkii soo caraabaya mar la arka markuu ugu cayiloonaayo ugu kurus dheeraaa wa asbaqahu mar la arka markuu ugu kaamilsanaa'a duruucan xagga candhada geeli irmaanaana asagoo iyo naasihiisa caana ka wada buuxaan ayuu imaanayaa wa amadahu mar la arka markuu ugu taagnaa khawaasira xagga keliyaha dharagti baa inta ka badataa neefki keliyihii baa durmaray neef walba keliyihiisbaa muuqda uma yaati wuu u imaanayaa alqowma qolo fayadcuuhum wuu u yeerayaa wuxuu leeyay ilaahi inaan ahay rumeeya fayarudduuna way radinayaan calayhi dushiisa qowlahu hadalkiisa ku celinayaan beenlow baa tahay leeyihiin fayansarifu waa isaga godoomayaa ma anigii ilaahabaad hadda i beenayseen waa idinka tegaya le waxaad ka dheeftaan baad leedihi fayusbixuuna way waabaraysanayaan ama fa yusbixuuna waxay ahaanayaan mumxiliina kuwa abaaraysan laysa uusan ahayn biaydiihim gacmahooda inuu ku sugan yahay shay-un shay oo min amwaalihim xoolahooda ka mid a ah abaar baa lagu salidaya waa imtixaan imtixaan weeyaan kuwii beeniyoo xaqa ku sugnaa waxaa weeye xoolihii baa dhaafayo abaar baa dhaafinaysa wayamuru wuxuu soo marayaa bilkharibati meel kharow ah fa yaquulu wuxuu ku odhanayaa lahaa dhulkii kharowsanaa akhrijii soo bixi kunuusaki kaydadkaaga iyo waxa bakaara iyo wanaag kugu aasan soo saar fatatbacuhu waxa way soo raacaysaa kunuusuha kunuusteedii iyo kaydkeedii iyo dhaqaalaheedii baa dhulku intuu soo buxo soo raacaysa ka yacaasiibi naxli sida shinnidu u raacdo boqorkeeda annaxli waa shimbir yacaasiibtuna waxaa loola jeedaa waa boqoradda shinnida boqorad bay leedahay hogaamiso iska raacda marka ayadaasaa u duulaysa ayaguna geesahay ka soconayaan marka waa israacayaan hal maray wada guurayaan sida marka boqoradaa shinnida ah shinnidu ay geesaha uga raacdo sidaasoo kalea dhulku kunuustiisi inta soo saaro iyo barwaaqadii ku aasnayd baa masiixudajaal saa u dabagelaya uma yadcuu wuxuu u yeerayaa rajulanin mumtali'an ee buuxoo cayiloon oo shabaaban dhallinyaro ah nin dhallinyarahoo cayiloon buu u yeerayaa fa yadribuhu wuxuu ku garaacayaa bisayfi seef fa yaqtacuhu wuu kala goynayaa jazlatayni laba gabal buu u kala goynaya jazlatayn oo jiimka la kordhigo iyo jizlatayn labadoo way bannaan yihiin ay qidcatayn laba gabal buu ka dhigaya ramyat algaradi sida leebka loo ganay oo kaleeto ramyat algaradi laba macnaa suurtooda sida imaamu nawowi uu sheegay waxaa laga wadaa in la yidhaahdo jazlatayni buu u kala goynayaa ramyat algaradi markay labadii dhinac kala go-aan baa mid walba inta meel ku duulo bay labadii dhinacoo qofkaani waxay isu jirsanayaan leeb marka la gala meeshuu ku dhici lahaayoo kaleeto halkaasuu seef kaga dhufanayaa qofkii wiilkii dhinacna xagguu u duulayaa dhinacna xagga markaasaa middo meel ka dhacaya labadii dhinac intay isu jiraan marka waxay isu jirsanayaan kan hadii adoo la taagaan jambigan iyo dhinacaan aad gentid leeb meesha ugu dambaysa u gaaraya waa dhinacii kale qofkaasi meeshuu yaallo taasoo kaleas marka taasaa laga wada macnahaasaana raajixa ah, oo imaamu nawowi uu rajaxya le macnahaasaa mashhuur ah <coughs> qaaducyaada isagu wuxuu leeyahay xadiidka taqdiir baa ku sugan <clears throat> macnihiisuna markaa wuxuu noqonayaa in la wax loo soo qadaro taqdiim iyo taakhiir lagu sameeyo waxa loo soo qadaraya loo soo qadarayana ay noqdo fa yusiibuhu isaabata ramyi lqarad wiilkii markuu nabarkii ku dhufto seefta uu ku dhufto seefta wuxuu ugu dhufanayaa sidii qof waran lagu dhuftay oo kaleeto uma yadcuuhu wuu u yeerayaa wiilkii kala go'ay oo labada jambi iyo labada dhinac kala noqday labada gabal buu u yeeraya fa yuqbilu wiilkiibaa haddana soo aadaya intay isqabsadaan labadii dhinac ayuu wiil soo aadaya wayatahallalu asagoo ifayo wejhu wejigiisu yadxaku qoslayo ha wiilkiioo wejiguna nuurayo qoslaya baa soo kacay fa baynamaa waqti huwa asagu kadaalika sida uu ku sugan yahay oo ummadii sidaa uu u fasaadinayo id waqtigaasaa bacaa allaahu alla soo diraya tacaalaa sarreeye almasiixa bna maryama nabiyulaahi masiix nabiyulaahi ciise sala allahu calayhi wasalama fa yanzilu nebi ciise waa soo degayaa cinda almanaarati manaaradii agteeda albaydaa'i ee cadayd sharqiya dimashqa magaalada dimashaq dhankeeda barigaana ku taallay bayna mahruudatayni laba mara dhexdood asagoo ku sugan mahruudataynku waxa weeye bayna thawbayni masbuuqayni bizacfaraan waa laba maro oo la riinjiyeeyey oo zacfaraan iyo inta wax la mariyey qurux midhanuu qaba waadican xaaluu yahay mid dhigay kafayhi labadiisa calaacaloodo calaa ajnixati malakayni laba malag garbahooda dushooda ayuu saara cinda manaarati lbaydaa meeshaa la leeyahay manaaradaas ayadaa imaamu nawowi wuxuu leeyahay xadiidkan markuu sharxayay fii saxiixi muslim manaaradaas nebi moxamed uu sheegay ilaalaan meeshii bay ku taallaab waa manaarada hadda jirtoo caadiya buu yii meeshaay ku taalla waa xaggee waa dimashaq weliba barigeeda weeyaan meeshaasuu nebi ciise ka soo degi doona waxaad ogaato oo kaleeto masiixu dajaal meeshuu ka soo baxayana waa inagii soo marro ciraaq iyo shaam dhexdoodu ka soo bixi doona waa isku meel marka isku arli weeyaan idaa goorta taataa uu foorariyo ra'sahu madaxiisa nebi ciise qatara wuu tifqayaa markuu nebigu ciise madaxa saa u foorariyo wuu tifqayaa madaxiisu waidaa rafacahu markuu madaxa kor u soo qaadana taxadara waxaa ka soo hoobanaya minhu xaggiisa jummaanu biyo saafi ah ama waxa weeyaan wax wanaagsan oo ka lulu-i sida lulu oo kaleeta ah falaa yaxillu kuma soo dego kaafirin ruux gaal ah gaalkaasoo yajidu helaya riixa nafasihi naftiisa neeftiisa carfoonkeeda iyo udeygeeda nafas waa qofka neefta kasoo baxda wey nafas marka la yihahdo nafsun haddii la yidhaahdo fada la reebana waa ruuxda caadiga oo naftan ugu jirta weeye riixa nafasihi marka neeftiisa carafteeda ma helo gaal ma helo oo ma dareemo ilaa maanta wuu geeriyoonaya qof kasta oo carafta nebiyullaahi ciise kasoo baxaysa dareemo gaal ah naftaa ka baxaysa wuu suuxaya wa nafasuhu neeftiisuna yantahii wuxuu ku gabagaboobayaa ilaa xayu meel yantahi uu ku dhammaado tarfuhu aragiisu markuu istaaga meesha ugu dambayso uu wax ka arko oo araggiisu uu ku soo gabagaboobo ilaa intaas in la eeg ba caraftiisuna gaaraysa intaa gaalada joogtay markay urkii caraftiisa dareemaan waa baaba'ayaan fa yadlubuhu wuu raacdaysanayaa wuu cayrsanayaa nabi ciisaa wuxuu cayrsanayaa ninkii dhammaayo ilaahnimada sheeganayey oo roobabka soo di'inayey oo dadka abaaraynayey waa baqda hadda cadhar xataa yudrikahu ilaa uu ku soo gaaro bibaabi luddin meesha luddi loo yaqaana albaabkeeda luddigaani waa magaalo ka mida magaalooyinka baytulmaqdes waa isla dhulka shaam lanna baytulmaqdes iyo dhulkan falastiin iyo asalkooda dhulkii shaam bay ka wada tirsan yihiin bilaadu shaam baa layslo ohan jiray marka magaalo ku taala baytulmaqdes magaaladaasoo luddi loo yaqaan albaabkeedu kusoo gaaraya fa yaqtuluhu markaasuu dilayaayo kow kaga siinaya waxaad ogaatay masiixu dajaal yaa dili doona nebi ciise xagee buu ku diri doonaa baabu luddin nabi ciise markuu soo degaya muxuu saaran yahay leanna ilaahay baa kor u qaday bal rafacahu llaahu ilayhi calaa ajnixati malakayn laba mara garbahood buu saaran yahay oo kusoo degaya maryahuu qaba waa maryo zacfaraan leh oo quruxsan markuu hoos fiiriyo biyaha ka tifqahaya markuu kor eegana lu'lu iyo jawaahirtaasaa ka soo daadanaysa carabtiisa gaalka soo dareemana waa dhiman uma ya'tii ciisa ciisaa waxaa u imaan doona sala allahu calayhi wasalama qowmun qolo oo ciise waa mafcuul muqadam oo soo hormaray qowmunna waa faacil mu'ahara qoladaasoo qad casamahum uu ka ilaaliyey allaahu alle minhu masiixu dajaal nebi ciisa wuxuu imaanayaa qolo ilaahay masiixu dajaal iyo fidnadiisii uu gees ka mariyey fa yamsaxu wuu masaxayaa nebi ciise can wujuuhihim dadkaa wejiyaashoodu masaxaya laba macnaa loola jeedaa masiixitaankaasoo suurtagal ah xaqiiqa ahaan masaxaasu inuu yahay oo nebi muuse dadkaani ay barakaysanayaan maadaamuu nebi ilaah yahay sidaasna gacanta uu marinaya waa suurtagal waxaa labaada suurtooda fa yamsaxu can wujuuhihim wejiyaashooduu masaxayaa in loola jeedo kurbadii iyo cabsidii haysatay ayuu ka faydayaa wuxuu leeyahay ninkaad ka cabsanayseen anaa dilay markaasay waxay noqonayaan dad wejigooda la masaxay oo fircoon oo nashaad iyo fircooniy dareemayaan wa yuxadiuhum wuxuu uga sheekeynayaa nebi ciise dadkaas bidarajaatihim bidarajaatihim darajooyinkooda filjannati jannada dhexdeeda ay ku leeyihiin hebel darajaasuu jannada kaga jiraa hebella halkaasuu kaga jiraa seebuu ku ogaaday waa nebi ilaahay oo waxyibuu ku ogaaday fa baynamaa waqti huwa nebi ciise kadaalika sidaa uu ku sugan yahay id waqtigaasaa awxallaahu alla wuxuu u waxyooday u waxyoonayaa tacaalaa sarreeya ilaa ciisa ciise sala allahu calayhi wasalama ilaahay baa wuxuu odhanayaa innii anugu qad akhrajtu waxaan soo saaray nebi ciisow cibaadan adoommo addoommadaasoo lii aniga ii sugnaaday addoommadaasoo laa yadaani wax awood la yidhaahdo liaxadin qofna aysan u sugnaan biqitaalihim dagaalkooda addoommo cid iska difaaci kartaa aysan jirin baan soo saara laa yadaani macnaheedu waxa weeye laa qudrata walaa taaqata liaxadin qof awood u leh inuu kuwa iska difaaca ma jiro faxariz ay fadummahum udun cibaadii addoommadayda ila tuuri buurta addoommadan aad dhex joogtido muslimiinta ah meeshaan ay joogaan ka kaxeeyo orod buurtaas xaggeeda isugu aruursada faxariz ilaaliyo udun cibaadii addoommadayda ila tuuri buurta xaggeeda wayabcau llaahu ilaahi baa wuxuu soo saarayaa yajuuja wamaajuuj yajuuja wamaajuuj baa la soo saaraya wa wahum ayaguna min kulli xadabin meel kasta oo sarraysa yansiluuna kuwa ka soo deganaya weeyaanu kasoo hoobanaya ayagoo weliba degdegaya fa yamuru way soo marayaan awaa'iluhum reer ya'juuja wama'juuj kuwa ugu horeeya calaa buxayrati tabariya badyarowga tabariya meesha la yidhahda ku taalla bad yar ah baddaasi waxay ku taallaa dhulka falastiin waxaana hadda gacanta ku hayo kala wareega yuhuud baddaas ayada ah ayaa waxaa soo maraya dadka ugu horeeya ya'juuja wama'juuj bay soomaryaa soo mari doonaa fa yashrabuuna way cabbayaan maa wax allaala waxa fiihaa dhexdeeda ku suganoo biyo ah hal maray hinhiinsanayaan oo dhammaysanayaan wa yamuru way soo marayaan aakhiruhum kuwa ugu dambeeya fa yaquuluuna waxay leeyihiin laqad kaana waxaa ahaan jiray bi haadihi tan maratan mar maa u biyo hadda ka hor meeshaan mar bay biyo lahaan jirtay kuwa hadda ka horreeya cabo biyo hal mara fuuqsaday waa khalqi aada u tiro badan oo waaweyn wa yuxsaru waa la koobay waa la go'doominayaa nabiyullaahi ciisa nebi ciise sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa yaajuuja wamaajuuj baa isweer ka qabanaya xisaarka caadiga ah goodoon baa lagu samaynayaa nebi ciise iyo asxaabtiisa asxaabtan hadda la sheegayo waa ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama wixii markaa baaqi ka ahoo nool nebi ciise ummaddii loo soo diray waa horay dhammaata waana asagiina waa la kor yeela markuu soo degayo ummadda uu ku soo dhexdegayo ummadda nebi moxamed wax baaqi kaa ah weeye calayhi salaatu wasalaam asxaabuhu marka waa dadkii markaa la noolaa maanta loola jeedaaye dad asaga ummad gooni loogu soo diray ma aha xataa yakuuna ilaa uu noqdo ra'su thawri dibiga madaxiisa oo liaxadihim ayaga u sugnaaday hal dibi ah madaxiisa oo laga soo goyo o la rabaa in la intifaacsado hilib laga dhigto oo marka ay haystaan baa khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min mi'ati diinaarin boqol diinaar oo liaxadikum idinka midkiin u sugnaaday alyowma maanta barakaa dhacaysa fayarqabu nabiyullaahi macnaha waxaa intan waxaa laga wadaa xataa yakuuna ra'su thawri liaxadihim khayrun min mi'ati diinaarin liaxadikum alyowma dhibaataa haysata meeshaasay ku sharan yihiin waa la dhibaateeyey isweer baa laga qabtay ciriir iyo dhib badan baa soo wajahaya wayse ka bixi doonaan fa yarqabu codsi buu la imaanayaa nebiyullaahi ciisa nebi ciise iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa radiallaahu canhum allah ka raali noqdee ilallaahi ilaahay bay codsi u gudbisanayaan tacaalaa sarreeye dalab raqabka waxa la yidhaha shayga inaad jeceshahay xagganna codsi aad la timaadid ood weydiisatid fa yursilu llaahu ilaahay baa wuxuu soo dirayaa tacaalaa sarreeye an naqafa naqaf waxa la yidhahduu kusoo dirayaa fii riqaabihim ya-juuj iyo wama-juuju luquntoodaa lagu soo dirayaa naqafka markay fasirayaan waxbay ku sheegaan waxaasaan idin weydiinayaa soomaaliya waxa lagu yihahda bal idinkaa idinka rabaa idin ka faaidaysto waxay leeyihiin naqafka waxaa la yidhahdaa duudun waa dixiri dixiri weeyaan yakuunu ahaanaya fii unuufi اlibili wاlghanami ariga iyo geelo sanka ka gala maxaa loo yaqaan sangaala loo yaqaan saas maaha bahalka sangaalaho geelo markuu biyaha iyo cabayo uu soo tufo fartaa leegsomeed arag oo dhadhaqaaqa khalqigii nebi ciise cabsi geliyey oo go-doonka ku sameeyo ilaahay uu yidhi buuraha dadka geli waxaa ilaahay ku sallidayaa dilaya dixiri kaasaa laynaya fa yursilu llahu ilaahay baa soo diraya calayhim yaajuuj iyo dusooda an naqafa sangaalle fii riqaabihim luqumahooda fa yusbixuuna waxay ahaanayaan farsaa ay qatlaa kuwa la laayay sangaallihii baa laynaya ka mowti nafasin waaxidatin ka mowti nafsin naf geerideed oo kaleeto waaxidatin ee keliya hal mar ay naftu ka wada baxaysaa sangaallahaas luqunta ku wada dhufanaya hal qof naftu say uga baxdo kale naftu uga wada baxaysa uma yahbitu waxaa soo hoobanayo oo buurtii ka soo baxaya iyo meeshii lagu sharay nabiyullaahi ciisa nebi ciise sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabuhu asxaabtiisii radia allahu canhum ilal ardi dhulkii caadiga habay usoo degayaan falaa yajiduuna heli maayaan fil ardi dhulka dhexdiisa mowdica shibrin taaka meel la eg ilaa mala'a waxaa buuxiyey dhulkaas zahamuhum kuwii yajuuja wamaajuud dufankoodii markii la wada dilay meeshii bay ku leedeen way dibirayaan dhacaan iyo dufan baa ka imaanaya dufankoodii iyo milalkoodii iyo carunkii ka baxayay baa dhulkii dhan wada haysta iyo wanatnuhum qarmuunkooda raayaxada ka soo kankamaysa dadkaa gaalada iyo urka ka soo kankamaya nebi ciisei markay dhulkii u soo baxaan dhulkii waa wada uraya dhacaan iyo dufan iyo ur fa yarqabu nabiyullaahi ciisaa nebi ciisaa baryaya calayhi salaam iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa radiallaahu canhum ilallaahi alle ayay codsi iyo dalab u gudbisanayaan fa yursilu llahu ilaahay baa wuxuu soo dirayaa tacaalaa sarreeye dayran shimbiro kaacnaaqi lbukti sida geela luquntiisoo kale ah buktiga waxaa loo yaqaanaa hasha luqunteeda geelo kaleeto waabuktiga geela loo yaqaana marka waxaa laga wadaa kaacnaaqi lbukti sida geela luqumihiisa shimbiro laaleeg baa ilaahay soo diraya fataxmilu way qaadaysaa hum yajuuja wamajuuj meydkoodiibay daadguraynaysaa daabulaysaa fatadaruxu way turaysaa hum yajuuja wamajuuj meydkoodii xayu meel allaala meeshii shaa allaahu alla u doono uma yursilu wuu soo dirayaa allaahu alle casa qaalibahayo wajalla weynaaya mataran roob laa yukinu ay laa yamnacu uusan diidayn minhu xaggiisa beytu madarin guri dhoobo ka samaysan walaa wabarin iyo guri dhogor ka samaysan midna uusan celin karin roob baa ilaahay soo deynaya subxaana wa tacaala tiro badan roobkaasi guryaha ka samaysan dhoobadana ma celin karaan iyo dhagaxaanta kuwa dhogorta ka samaysanna ma celin karaan fa yaqsilu roobkii wuxuu mayrayaa alarda dhulka xataa yatruka ilaa uu ka taga haa dhulkii kazalaqati kalmir'aati sida muraayad oo kale asagoo ah dhulkiibaa wuxuu noqonayaa nadiif dhalo oo kaleeta aqarsho ah, ah. uma yuqaalu waxaa loo odhanayaa lil ardi dhulkii ilaahay baa la hadlaya ambitii soo bixi amarataki mirahaaga amarataki mirahaaga waxalaala waxaad mirahaysay dhul yahay soo saar wa ruddii celi barakataki barakadaadan celi fa yowmaidin maalinkaas ayay ta'kulu cuni doontaa alcisaabatu jamaaco min arumaanati xabad rumaana ah dad badan oo jamaacaha maalinka waxaa ku filaanaysa xabad rumaan wayastadiluuna way harsanayaan biqaxfihaa ay biqushrihaa xabadii rumaanka ahayd markay wixii ku dhex jiray ka cunaan qubkeedii weynan intay ka qabto boqolaal qof baa laga yaaba halkaa qubka inay hoos harsato weynan intay ka qabto wayubaaraku yubaaraku ilaahay waa la barakaynayaa fi risli ay fi labani caana arrislu huna waa allaban caanaha ilaahay dadka u barakaynaya xataa ina liqxata midda dhashay oo minal ibili geela ka mid ah la takfii ay ku filnaato al fiaama jamaaco oo min annaasi dadka ka mid a fiaamka waxaa loo yaqaana aljamaacatu lkabiira jamaacada aadka u alkaiira aadka u tira badan baa la yihahdaa aad u tiro badan iyo dad tiro badan baa waxaa ku filaanaya hal dhashay wlliqxata waxataa ina alliqxata midda dhashay oo min albaqari gia lo-da ka la takfii ay ku filnaata alqabiilata qoys oo minanaasi dadka ka tirsan wlliqxata midda dhashay oo min alqanami ariga ka tirsanna la takfii ay ku filnaata alfakda waxaa weeyaan jilib oo minanaasi dad ka mid a ah. fakiku waa jilib waa jifo hoose weeye fa baynamaa wakti khaadana waa la reebayaa fakdi baa la odhanayaa oo culimmada luqawiinta qayb baa waxay leeyihiin fakidka bowdada ah khaadu waa kor dhigan taha fakdiga oo qabiilada loo isticmaalona waa la reebaa fa baynamaa wakti huma ayagu ciise iyo asxaabtiisii kadaalika sidaa ay ku sugan yihiin id waqtigaasaa bacaallahu alla wuxuu soo dirayaa tacaalaa sarreeye riixan dabayl dayibatan ee wanaagsan fa ta'khuduu way maraysaa hum ayagay waxay ka maraysaa taxta aabaatihim kilkilahooda hoostooda yaa dabayshu maraysa ruux walboo meesha jooga muslima kilkiisha hoostiisay ka maraysaa fa taqbiduu way oofsan ruuxa kulli mu'minin ruux walboo mu'mina nafti iyo wa kulli muslimin ruux walboo muslima naftiisa ayay dabayshaasuu oofsanaysaa wa yabqaa waxaa baaqi ahaanaya shiraaru nnaasi dadka kuwa ugu sharka badan markay muslimiintii ahlu khayrka ahaa le-daan oo dhammaadaan intii khalqiga ugu sharka badnayd baa haraysa yatahaarajuuna ayagoo isu galmoonaya fiihaa arlada dhexdeeda tahaaruja alxumuri sida dameyruhu isugu galmoodaan oo kaleeto dameyruhu waa xayawaan caqli lahaynoo labada midka labka iyo midka dhadigaahi suuqa markay joogaan ma sariiganayaan oran maayaan kolay dan haddaan kala leenaho shahwo gudanayno aan isla dhumanna odhan maayaan wax dareena ah marka eh, kama qabaan sida marka dameeruhu aysan isula yaabin dad aan isula yaabin oo suuqa bartankiisa isku fuulfuulayo raggii durmadu dumarku halkaa isugu galmoonayaan iyagoo la isu jeedo dadkaasaa soo harayo hayradiiba ka dhammaatay fa calayhim kuwaa dushooday taquumu ku dhici doonta oo ku istaagi doontaa asaacatu saacadda qiyaama haadaa xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa kani akhrajahu muslimun muslim baa wariyey iyo watirmidiyu wabnu maajah wa axmedu waayruhum axmed iyo kayrkoodna waa wariyey xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey nebi ciise meeshuu ka soo degayo masiixu dajaal meeshuu ka soo baxayo nebi ciise sifada iyo nafta looga qaadaiyo dadka la jooga waxaa nafta ka qaadaysa dabayl yaajuuj iyo wamaajuuj meesha ay ka soo bixi doonaan iyo cadadka ay tiro la eegyihiin wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey ajuuj iyo wamaajuuj waxa ilaahay ku sallidi doona nafta ka qaadi doonana waa ina baray meydkoodii cidda daabulaynaysa guri doontana xadiidku waa ina baroo shimbiraa qaadi doona taana xadiidku inoo faa'iideynaya dhacaankoodii iyo qurunkoodii waxa meesha ilaa meydkii marka la qaada dhacaanki meesha ku haraya waxa meesha ka dhaqayna waa roob ilaahay uu soo dejiyey subxaanah watacaala masiixu dajaal iyo fitnadiisana xadiidku wuu ina tusinayaa kan soo socdana waxbuu ka sheegi doonaa asaguna waana masiixu dajaal waa fitnada nebigu uu sheegay wax ummadda nebi moxamed uga fitna badan inaysan soo mari doonin calayhi salaatu wasalaam nebigaa sheegay alqisatu saabicatu walarbacuun qisada afartan iyo toddobaad can caamir ibni sharaxiil waxaa laga wariyay ashacbiyi radia allahu tacaala canhu maaqa saac wey hadda waa ku dari karraa soo maha berri iyo beri dambaan rabaa kitaabkan aan ku dhamay marka hadduu idinku dheeraada dulqaata waxaa laga wariyey shacbi annahu asagu sa'ala inuu weydiiyey faadimata binti qays ukhta daxaak faatima binti qays gabadha la yihahdu su-aal weydiiyey waa saxaabiyad ukhta daxaak ibni qays daxaak ibni qays walaashiis ahayd halkaa waxaa ka faaidaysanaysaa ninbaa wuxuu su-aal diiniya rabaa inuu weydiiya gabar cilmiguna marka waa qadar mushtarag oo raggii dumarku ay bartaan masale diiniya gabadhu marka hadday kaaga ogaal roon tahay waxba qabweyni raganimayaysan ku gelina ka faa'iidayso masaladan diinigaa iga warrandha sheekhaday ii sheegdhe sidaa awgeed bay caaisha iyo ummahaatulmu'miniin rag badan oo akhyaara soo saarana ay wax bareen inaad laakiin tidhahda qof dumar iyo naagi maxay sheegi haa naagi maxay sheegin waa ceeb naagta waxbay baran kartaa oo cilmigay kula baran kartaa oo waa kaa badin kartaa kuwa dhakhaatiirta waa weydiisaan kuwa diinta ilahay bartay maxaad u yaasaysaan wa kaanat waxayna ahayd min almuhaajiraati kuwii soo hijrooday aluwali ee hore gabdhihii waa hore soo hijroodo ilaahay dartii usoo hijrooday gabadhaasi ka mid ahay fa qaala wuxuu yidhi xadinii waxaad ii sheegtaa xadiian xadiidkaasoo samictiihi aad ka maqashay min rasuulillahi rasuulka all sala allahu caleyhi wasalam xadiidkaasoo laa tusnidiihi aadan u tiirinaynin ilaa axadin qof oo hayrihi nebiga aan ahayn xadiis toos aad nebiga uga maqashay ii sheeg fa qaalat waxay tidhi lain shita adigu haddaad doontid la afcalanna anugu waan kuu samayn ma doonaysa arrinkaa diyaar baan kula ahay bay tihi fa qaala wuxuu ku yidhi laha iyada ajalhaa diyaar baan ahaye xadiiinii ii sheeke fa qaalat waxay tidhi nakaxtu waxaan guursaday ibna almuqiirata ina muqiira wa huwa asaguna min khiyaari shabaabi qurayshin quraysh dhallinyaradooda dadka ugu khiyaarsanaa buu ku jiray yowma idin maalinkaas dadkii akhyaarta ahaa oo shabaabka ahay oo dhallinyarada ahay oo quraysheed raggii ugu macquulsanaa buu ku jiray maalinka aan guursanayo fadaaishiisi iyo wanaaggiisay ku sheegaysaa intaas fa usiiba waa la asiibay biwali ljihaadi jihaadkii ugu horreeyey maca rasuulilaahi rasuulkii allala jirankii sala allahu calayhi wasalama falamaa goortii ta'ayamtu aan garooboobay macnaha ninkii waa la dilay dagaal buu ku dhintay markaan garoobeeyey khadabanii waxaa isoo doonay cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf baa isoo doonay fii nafarin maca nafarin jamaaco asagoo la jiraa oo min asxaabi nebi nebiga asxaabtiisa ka tirsan sal alla alih wasalam rag badan oo cabdiraxmaan ibnu cawf ka mid yahay isoo hunguriyoy waxay yhahdeen gabadhan inaan doonnaan rabnay oo guursano wa khadabanii rasuulullaahi rasuulkii allana wuxuu ii doonay calaa mowlaahu kii uu xoreeyey usaamata bni zaydin ahaa usaamihii ina zayd ahaa aabihiis buu xoreeyey qisay lahayd markuu nebigu usoo doonay sala allahu calayhi wasalama qisaduna waxay ahayd ninkan horta marka la dilayo maray wada joogeen maaha way kala tageen oo imaamu nawowi calayhi raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay culimmadu waxay leeyihiin hadalka ay leedahay ninkayga waa la asiba macnihiisu ma aha in dagaalkaa lagu dilay ayaduna ay sidaas ku garoobaysay garoobnimadeeda waxa keentana ay tahay ninkeedii oo dhintay sidaa lagama wado waxaa loola jeedaa buu leeyahay wuu furay ninkii nin wanaagsan buu ahaa wuuna furay way kala tageen muslim baana sidaas fii saxiixii ku wariyey goorta ninkani uu geeriyoodana waa la ysku khilaafo qolyaha waxay leeyihiin asagoo cali bni abi aalib la socda ayuu geeriyooday yaman buuna ku geeriyooday oo cali u raaca qolyana waxay leeyihiin ilaa cumar iyo wuu joogayoo wakhtiga asagaahu soo gaaray waxaana sidaas xikaayooday bukhaari fi taariikh buu ku keenay calayhi raxmatullah taasi marka waa qodob ninkaa marka way kala tageen asaguna jihaadka waa la asiba waxaa loola jeedaa waa ku dhaawacmay ninkii markay kala tageen baa nebigu wuxuu yidhi markaad ciddo baxdid isoo ogeysi markay ciddo baxday isoo ogeysi waxay tii nabi allow ciddadii waa ka baxa laba nin baana isoo doontay tiri oo tiri aan ku guursanno mid waa mucaawiya markaasuu wuxuu yidhi labadooda midna ha guursan ninka mucaawiye la yidhaahdo waxa weeye nin wax ma aha waa cayr kan kaloo aad sheegaysidna waaba dilaaba dumarku dilaaba kow buu kaaga siinaya haddaad guursatid laakiin usaamat bnu zayd baan kugula talinayaa guurso usaamat bnu zayd laba waxyaalood buu isku darsada marka koobaad aabbihiis baa addoonnimo soo maray oo la xoreeyey raggan soo doonayna waa rag quraysh ah ninka nebigu u rabana waa ninaan quraysh ahayn oo aabbihii addoommo addoonnimo soo maray oo mowlo la xoreeyey waa midda labaadee dadku waxay isku xansadaan usaamo iyo aabbihi isma dhalin isuma ekay markaasay tir usaamo guursaa markaasuu yaha usaamo guurso rubadda allah igu dhuftay tirkaa haddaan guursato gacanta weliba kor qod maa mar labaad baa nebigu ku celiyey say tiri maya markii saddexaad baa nebigu wuxuu ku yidhi daacatullaahi wa daacatu rasuulihi khayrun laki inaad ilaah iyo rasuulkiisa adeecdid taladana ayaga u dhiibatid waa gabar yahay kuu khayr badan say tiri waa yeela ninkana maysan aqoonsi rasmiya ah. way guursatay waagi dambe say u ammaanaysa kaala iska arag aad bay uga mahasheegato nin wanaagsan bu ahay tiri waan ku barakoobo khayraysan sheekh cabdirashiid waqti intee lag bay haray wallahu aclam sal allah calaa nabiyina maxamedin waalih